بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والسبعون iskaas waa akrinay الحديث الرابع والسبعون عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال وxuu uhi جاء رجل nin baa u yimid إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبga faqاala wuxuu uhi يا رsuuل الله cidnii iwaani iwacdi wa awjiz fi lcidati ama wa awjiz fi lmawcida wacdiga yawaanadana soo koob soo gaabi qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wala ali wasalam idaa qumta fii salaatika salaaddaada haddaad u istaagto fasalli tuko salaata muwaddicin nin sagootina adduunyadan sida uu u tukadoo kale u tuko walaa takallama ha ku hadlin bikalaamin hadal tactadiru minhu qadan aada beri ka cudur daaran doonto hadda ha ku hadlina ka fiirso wajmacil iyaasa waxaad go'aansataa quus mimaa fii aydi nnaasi dadka gacmahooda waxa ku jira oo hanti a oo xoola ay haystaanna waxaad go'aansataa inaad ka kaaftoonto oo aad ka quusato rawaahu axmed haadihi alwasaaya athalaath dardaaramadan saddexda ayaa lahaa min wasaayaa maxay dardaaramo kaa yihiin idaa akhada biha alcabdu addoonku hadduu wasaayaadkaas qaato tamat umuuruhu arrimihiisu waa u dhammaystirmaayaan wa aflaxa waanu guulaysanaa falwasiyatu luulaa dardaaranka hore tatadamanu waxay wadataa takmiila salaati salaad in la dhammaystiro walijtihaad in lagu dadaalo fii iqaacihaa salaada in loo rido oo loo sameeyo calaa axsani alaxwaal xaaladaha xaaladda ugu fiican qofku inuu salaada sidaa u sameeyo wadaalika wuxuuna yahay bian yuxaasiba nafsahu naftiisa inuu kula xisaabtamo calaa kulli salaatin salaad kasta yusaliiha oo uu tukanaa wa an sayutimu wa an sayutimu iyo inuu dhammaystiri doono yacni inuu dhammaystiro jamiica maa fiiha salaada dhexdeeda waxa ku jira wa an yutima saasay ku fiicneed wa an yutima iyo inuu dhammaystiro jamiica maa fiiha waxa salaada dhexdeeda ahaaday oo min waajibin wa fardin wa sunnatin sunna ama waajiba ama farad ah oo ula jeedo wixii rukni ah wa an yataxaqaqa waa inuu xaqiiqsado bimaqaami alixsaan ixsaanka darajadeeda darajat lixsaan waa inuu xaqiijiyo alladii huwa أعلى almaqaamaat oo darajooyinka ugu sareeya ilan waa islaam iyo iimaan ixsaan wadalika bian yaquuma ilayha ila salaati salaada waa inuu u istaago mustaxdiran wuquufahu isagoo qalbiga gelinaya istaagitaankiisa beyna yaday rabbihi rabbigiisa hortiisa wa annahu yunaajiihi allah inuu lafaqaa bimaa yaquuluhu waxa uu leeyahay ilaahay uu ku lafaqaa min qiraa'atin wa dikrin wa ducaa'in wayakdacu lahu wa inuu allaah madaxa u foorariyo fii qiyaamihi wa rukuucihi wa inuu u khushuuco istaagiisa iyo rukuuciisa wa sujuudihi iyo sujuudiisa wa khafdihi markuu hoos aado wa rafcihi markuu korsoo aado wa calaa hada almaqsad aljaliil ujeeddadan weyn waxaa gacan ku siin karaa tawtiinu nafsihi calaa dalika naftiisa arrinkaas inuu baro oo uga caado yeelo min gayri taradudin asagoon ka labalabayn walaa kasalin qalbiyin wehsi qalbiga ka gashana aysan meesha oolin wayastaxdiru fii kulli salaatin salaad kasta wuxuu soo xaadirsanaa annahaa salaatu muwaddicin inay tahay qof adduunyadan sagootinaa salaaddeedii oo kale salaaddiisii oo kale kaannahu laa yusallii kayrahaa oo ay ka dhigan tahay salaaddaa salaad ka dambaysa inuusan tuka doonin wa macluumun waxaa loogyahay anna almuwaddica qofka sagootinaa dadka yajtahidu inuu dadaalo ijtihaadan dadaal yabdulu fiihi uu ku bixiyo kulla wuscihi awooddiisa oo dhan walaa yazaalu mustasciban lihadihi almacaani annaafica qofku ka zuuli maayo macaanidan iyo maqaasidan waxtarka leh inuu la saaxiib ah alqawiya iyo asbaabta xoogga badan xataa yasula calayhi alamru ilaa arrintu ay u sahlanaato wayatacawada dalika oo uu ka caada yeesho wasalaatu calaa hada alwajhi salaada noocaas loo tukado tanhaa saaxibahaa qofka sidaas u tukada waxay ka reebtaa can kulli khuluqin radiil dhaqan kasta oo liita wa taxuduhu waxay ku boorisaa calaa kulli khuluqin jamiil dhaqan kasta oo wanaagsan limaa tu'ahiruhu saamaynta ay ku leedahay darteed min siyaadati aliimaani oo iimaankiis inuu kordho ah wa nuuri lqalbi qalbiga inuu iftiimo wa suruurihi inuu farxo wa raqbatihi taama iyo doonistiisa dhammaystiran fi lkhayri khayrka uu doonaa wa ama alwasiyatu thaaniya dardaaranka labaad fa huwa xifdu lisaani carabka waa in la ilaaliyo wa muraaqabatuhu lala socdo fa ina xifda alisaani calayhi lmadaar carabka ilaalintiisa arrinta oo dhan asagay ku dul wareegeysata asagay ku xidhan tahay wa huwa malaaku amri lcabdi arrinta addoonkana carabkay gacanta ugu jirtaa famataa malaka alcabdu lisaanahu addoonku markuu carabkiisa gacanta ku dhigo oo uu ka adkaado malaka jamiica acdaa'ihi xubnihiisa oo dhanna gacantuu ku dhigaho uu ka adag yahay wa mataa malakahu lisaanuhu laakiin isaga markuu carabku ka adkaado oo carabkii uu gaalib noqdo falam yasunhu qofku carabku uu ka ilaalin kari waayo can ilkalaami addaar hadalka dhibka u keenaa fa ina amrahu addoonka arrintiisa yakhtallu waa isdhimaa fii diinihi diinkiisa wa dunyaahu waa falaa yatakalamu addoonku ku hadli maayo haddaba bikalaamin hadal ilaa qad carafa nafcahu fii diinihi oo dunyaah hadalka uu ku hadlayo waa inuu noqdo hadal waxtarkiisa uu yaqiiniyey inuu waxtar u leeyahay diinkiisa iyo dunyadiisa hadal uu ogyahay inuu waxtar leeyahay waa inuu ku hadlo wa kullu kalaamin yaxtamilu an yakuuna fiihi intiqaad aw ictidaar falyadachu hadal kastoo ixtimaala in lagu naqdiyo oo looga daba yimaado aw ictidaar ama beri inuu ka cudur daaran doono hadal kastoo ixtimaala falyadachu ha iska daayo fa innahu idaa takallama bihi hadalkaas hadduu ku hadlo malikahu lkalaamu ama malakahu lkalaam hadalkii ayaa isaga mulkina hadalka marna adaa gacanta ku haya marna asaa gacanta kugu haaya hadduu carabkaaga ka soo baxo oo mar uu kusoo dhaafo asaga ku mulkiyey hadduu waxtar leeyaana waa hele hadduu dhib leeyaana dhibkiisi meel uu ku yaalla laakiin inta uu uurkaaga ku jiro adaa mulkiyey wa saara qofku wuxuu noqonaa asiiran lahu lilkalaam hadalkaas ayuu maxbuus u noqonaa gacantu ugu jiraa wa rubamaa axdatha calayhi dararan waxaaba dhici karta inuu kusoo kordhiyo dhib laa yatamakanu addoonka aysan u suuragelaynin min talaafiihi inuu ka baxsado dhibkaas oo uu ka badbaado oo uu ka soo kabsado wa ama alwasiyatu thaalitha miya faya towtiinu nafsi nafta waa in looga caado yeelo la baro cala atacaluqi billaahi waxda o allah keligiisna ay xiriir la yeelato fii umuuri macaashihi wa macaadihi arrimihiisa adduunyada iyo arrimihiisa aakhiro falaa yas'alu ila allah cidan allahin waa inuusan baryin walaa yadmac ilaa fii fadlihi allah fadligiisa keliya waa inuu damaco dadka gacmahooda waxa ku jira uusan damcin wa yuwadina nafsahu naftiisa waa inuu baro cala alya'si inay ka quusato mimaa fii aydi naasi waxa dadka gacmahooda ku jira fa ina alya'sa quustu cismatun waa badbaado waman ayisa min shayin qofkii arrin ka quusta istaqnaa canhu waa ka kaaftoomaa wixii qofku uu ka quusto heli maysid uu is yidhaahdo uu ka kaaftoomaa fakamaa annahu laa yasalu bilisaani ila allah sida carabkiisaba ilaahay keliya uu barya oo qof kaluusan u baryayn falaa yucalli qalbahu ilaa billaah qalbigiisana cidaan allahin waa inuusan ku xirin fayabqaa cabdan lilaahi xaqiiqatan markaas waa inuu adduunyada ku noolaado isagoo allah keligiis addoon u ah saaliman min cubuudiyati alkhalqi makhluuq inuu addoon u noqdana ka badbaaday qad taxarara min riqihim dadka addoonnimadoodiina ka badbaaday waiktasaba bidalika arrinkaasna ku kasbaday alciza waasharaf sharaf iyo cizo fa ina almutacalliqa bilkhalqi makhluuqa qofkii ku tacalluqa oo ayaga wax ka rajeeya mas'aladiisana ayaga la aada yaktasibu wuxuu kasbadaa addulla waasuquud dullinimo iyo hoos u dhac bixasabi tacalluqihi bihim inta ayaga uu ku tacalluqo ayuu dulligaas iyo hoos u dhacaasna uu leeg yahay wallahu aclam buu yidhi alxadiidu alkhaamis wasabcuun can muscab ibni sacdi ana nabiya sala allahu alayh wala ali wasalam muscab ibni sacd ibni abi waqaas waa taabici xadiisku marka waa mursal fii hadihi riwaaya riwaayadan mursaluu saas ku yahay laakiin isagoo mutasil ah ayuu soo arooray can muscab ibni sacdin ana nabiya sala allahu alayh waala wasalam qaala wuxuu yidhi hal tunsaruuna ma la idiin gargaaraa wa tursaquuna ma la idin arsaaqa ilaa biducafaa'ikum bisababi ducafaa'ikum ducafadiina kuwiina taagta daran ayaad arsaaqdana ku heshiin nasrigana aa ku heshiin rawaahu lbukhaari fahaada alxadiidu xadiiskan fiihi waxaa ku jirta annahu laa yanbaqii inaysan u fiicnayn lilaqwiyaa'i dadka xoogga leh alqaadiriin oo awoodda leh an yastahiinuu biducafaa'i alcaajiziin dadka ducafada ah oo taagta daran oo aan waxba qaba karin inay sahladaan oo wax fudud oo waxba aan ahayn ay ka soo qaadaan laa fii umuuri iljihaadi wanusr arrimaha jihaadka iyo nusrada ku saabsan walaa fii umuuri risqi arrimaha risqiga ku saabsan wa cajizim can ilkasbi iyo caajisnimada ay ka caajiseen inay shaqaystaan mid labadooda ka mida ah oo loo ogol yahay inay fududaystaan lama arko bayana rasuulu sala allahu alayh waala slm nabigu wuxuu cadiyey annahu qad yaxdutu nasru cala alacdaa cadow in laga guulaysto inay dhici karto wa basdu risqi arsaaqda in la waasiciyo biasbaabi ducafaa dadka ducafada ah asbaabtoodana qofka loogu waasiciyo nusrana uu ku helo bitawajuhihim wa ducaa'ihim jihaysiga allah xaggiisa ay u jihaysteen darteed iyo wa ducaa'ihim baryadda ay baryeen arsaaqad ku hesho nusrana a ku hesho wastinsaarihim iyo allah inay ka dalbeen nusro waistirsaaqihim allah inay ka dalbeen risqi inuu siiyo wadalika ana alasbaaba alatii taxsulu biha almaqaasid nowcaan asbaabta ujeedooyinka lagu soo xasiliyo waa laba nooc nowcun yushaahadu bilxisi nooc oo mushaahad ah oo loo jeedo oo xawaasta ay dareemi karto mushaahadu bilxisi wa waana awoodda alxaasilatu bishajaaca awooddaasoo ku xasishay geesinimo alqowliyati hadal ah iyo alficliyati ficil wa bixusuuli alghinaa waalqudrati cala alkasbi iyo qino hodantinimo iyo awoodid qofka arrimihiisa adduunyo uu awoodo helitaankooda cala alkasbi shaqaysi lagu helo waa arrimaha maxsuuska ah qofku inuu maal helo waxaa sabab u ah inuu kasbi sameeyo inuu shaqo sameeyo fa hada shayun mushaahadun bilxisi nusrada sababteedu qofku inuu shajaaco la yimaado shajaacadaas qowli haato ama ficil ahaato wa hada shayun mushaahadun bilxisi wa hada nowcu nowcan huwa aladii yaqlibu calaa quluubi akhari اlkhalqi makhluuqa badankooda quluubtooda midkaasaa haysta asbaabtaas maadiga ah ayaa dadka qalbigooda ka buuxa laakiin asbaab kalaa jirta wa yucalliquuna bihi arrin waxayna ku xidhaan shaygaas aan soo sheegnay xusuula annasri waarisqi shaygaas mushaahad bilxisi ah waxay ku xidhaan nasri in la helo guul in la helo iyo arsaaqad in la helo xataa wasalat ilxaalu bikahiiri min ahli ljaahiliyati ilaa xaalku in badan oo ahlujaahiliga uu la gaaray an yaqtuluu awlaadahum inay caruurtooda dilaan khashyata alfaqri ayagoo ka cabsanaa faqri wa wasalat bigayrihim kuwo kalena waxay la gaartay ilaa an yatadajaruu inay dhibsadaan bicawaa'ilihim qoysaskooda alladiina cudima kasbuhum kuwaasoo shaqadoodii la waayay yacni aan shaqayn wa fuqidat quutuhum waxay cuni lahaayeen quudkoodiina la waayey wa haadaa kulluhu qasru nadarin waa aragti gaabanuu yidhi waxaas oo dhan wa dacfu iimaanin iimaan liita wa qilatu hiqatin biwacdi illaahi wa kifaayatihi iyo kalsooni xumo lagu qabo ballanqaadkii ilaahay iyo kafaayadiisii inuu addoommahan kaafin doono wa nadarin lilumuuri calaa kayri xaqiiqatiha iyo arrimo lagu fiiriyo ishii xaqiiqada ahayd il aan ahayn wa ama anowcu thaani nooca labaad asbaabun macnawiyatun wahiya quwatu tawakuli cala allah ku xirnaanta iyo ku-tiirsanaanta ilaahay lagu tiirsan yahay awooddeeda fii xusuuli lmaaalib addiiniyati wadunyawiyati ujeedooyinkiisa diineed iyo ujeedooyinkiisa adduunya si qofku ugu soo xasisho oo u helo inuu ilaahay ku tiirsanaado wa kamaali hiqati bihi billaah kalsoonida ilaahay uu ku qabo kaamilnimadeeda wa quwati tawajuhi ilayhi ila allah ujeesiga ilaahay xaggiisa u jeesanaa xoog badnaantiisa waalabi minhu min allah iyo allah xaggiisa inuu wax ka dalbo wa hadihi lumuuru arrimahan taqwaa jiddan min aducafaa'i ducafada xaggooda ayay ka xoog badan tahay arrimahaas tawakulka oo ilaahay la tawakulaa iyo jeesiga xaggiisa loo jeesanaa iyo baryadda ilaahay agii baryadda ilaahay la baryaa dadka ducafada ah iyo dadka qaadiriinta ducafada ku badan uu leeyahay ayay ku xoog badan tahay alcaajiziin aladiina kuwaasoo alja-athum adaruuratu dhibaatadu ay ku kaliftay ilaa an yaclamuu xaqa alcilmi inay ogaadaan ogaansho dhab ah anna kifaayatahum kifaayadooda wa risqahum iyo arsaaqdooda iyo wa nasrahum iyo gargaarkooda ama hiiladooda min cindi ilah ilahay xaggiisa inay ka ahaatay waxaas oo dhan ilaahay inuu siina ayay cilmi ahaan u ogaadeen uu leeyahay laakiin ninkan xoogga leh oo shaqaysta waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay arsaaqadan waxaa ku kasbatay shaqadaada iyo orodkaaga iyo boodkaaga ana kifaayatahum waxaa ayaga ku filan wa risqahum iyo wa nasrahum min cindi illah wa anahum fii gaayati alcajzi iyo inay taag daran yihiin meeshii u dambeeyey fainkasarat quluubuhum quluubtoodii way jabtay wa tawajahat ila allah ilaahay xaggiisay u jihaysatay faanzala lahum min nasrihi wa risqihi ilaahay wuxuu u soo dejiyey arsaaqadiisa iyo ugargaaridiisa xaggooda wuxuu uga soo dejiyey min dafci lmakaarih wixii dhibaato haystay ah in laga difaaco wa jalbi lmanaafici wixii waxutara in loo keeno wuxuu ilaahay usoo dejiyey faanzala lahum ilaahay wuxuu usoo dejiyey min nasrihi wa risqihi maa laa yudrikuhu lqaadiruun dadka awoodda leh oo socda waxaysan gaari karin wayasara lilqaadiriina bisababihim bisababi ducafaa dadka ducafadaa sababtoodana dadka qaadiriinta oo awoodda leh ilaahay wuxuu u fududeeyey min arrisqi arsaaqadda xaggeeda wuxuu uga fududeeyey maa lam yakun lahum fii xisaab waxaysan xisaabta ku darsanba faina allaha jacala likulli axadin risqan muqadaran allah axad kasta wuxuu u yeelay arsaaq go-an waxna uusan ka badsanayn waxna uusan ka yaraysanayn waqad jacala arsaaqa haulaai alcaajiziin calaa yadi alqaadiriin dadkan dacafada oo caajisiinta ahoo taagta daran oo guryaha iska dhex yaalla arsaaqadoodii dadkan qaadiriintaha gacanta loo geliyey ayaa ilaahay gacantuu galay ayuu sabab uga dhigay ayaguna waxa ay soo helayaan kuwan sababtooday ku helayaan oo guryaha jooga ilaa xadiisku muxuu leeyahay hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ducafadan sababtooda dadkan qaadiriinta ah waxay soo helaan ay kusoo helayaan wixii ay soo helaanna kuwaan ay wax ka siinayaan wa acaana alqaadiriina calaa daalika dadkii awoodda la ilaahay uu ku gacan siiyey wa khusuusan man qawiya hiqatuhum bilah gaar ahaan dadkaas qaadiriinta kumaba sii jiraan kuwa kalsoonida ilaahay ay ku qabaan ay xoog badan tahay wadma-anat nufuusuhum kuwa nufuustoodu ay ku xasishay lihawaabihi ilaahay hawaabkiisa ay helayaan dadkan ducafada haddii ay quudiyaan fa ina allaha yaftaxu lihaa-ulaa'i kuwaan aan soo sheegnay oo qaadiriinta oo ilaahay ku kalsoon wuxuu u furaa min asbaabi nasri iyo warisqi wuxuu uga furaa maa lam yakun lahum bibaalin waxaan qalbigooda weligood ku soo dhicin walaa daara lahum fii khayaal maskaxdoodana aan ku wareegaysan weligood fa fakam min insaanin kaana risquhu muqataran badanaa buu yidhi qof insaan ah oo arsaaqadiisu cidhiiri ay ahayd falamaa kahurat caa'ilatuhu markii qoyskiisu uu batay waalmutacalliquuna bihi dadka asaga xidhiirka la leh wasaca allaahu lahu risqa ilaahay arsaaqda u waasiciyey min jihaatin jihooyin wa asbaabin asbaab sharciyatin oo sharci ah qadariyatin iyo mid qadari ah ilaahiyatin oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay badanah uu yidhi wa min jihati wacdi illaahi aladii laa yukhlif iyo ballanqaadkii allaah allahaasoo wuxuu ballan qaadaan ka bixin xaggiisa ay ka heleen wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin wamaa anfaqtum waxaad bixidaan min shayin oo wax uun ah fahuwa yukhlifuhu sheegaas aad bixideen bedelkiisa ilaahay baa idin siinaaya wahuwa khayru raasiqiin wa min jihati ducaai lmalaa'ika kula sabaaxin wa min jihati ducaai lmalaa'ikati kula sabaaxi yowmin maalin kasta subaxdeeda ducada malaa'igtu ay u ducaynaya xaggeedana ilaahay uga waasiciyey arsaaqadii oo maxay ku ducaynayeen malaa'igtu allaahumma acti munfiqan khalafaa rabbiyow ninkii wax bixiya waxaas uu bixiyey beddelkiisa sii wa acti mumsikan ninkii xoolaha ku dheganaan ilaahow sii talafan baaba saasay ku ducaynayaan wa min jihati anna arsaaqa haaulaa'i waxaa kale oo looga waasicinayo ka helayaan wa min jihati anna arsaaqa haaulaa'i ducafaa dadkan ducafada ah arsaaqdoodu tawajahat inay ku jeesato ilaa man qaama bihim qofkii ayaga u istaagay inuu quudiyo wa kaanat calaa yadii gacantiisa ku jirtaa wa min jihati anna yadda almucti waxaa kale oo looga waasiciyey qofka wax bixiye gacantiisa hiya alculya inay tahay midda sareysa min jamiici lwujuuh dhinac walba wa min jihati ana almacuunata min allah waxaa kale looga waasiciyey kaalmada allah xaggiisa ka ahaatay taatii calaa qadri lma'uuna inay timaado hadba qofka kharashka uu bixiyo intuu leeg yahay culayskiisu inta uu leeg yahay almacuunatu calaa qadri lma'uuna kaalmada ilaahay qofka inta kharashkiisa iyo culayskiisu la bay iyaduna la eg tahay wa ana albaraka tushaariku kula man kaana liwajhi kula maa kaana liwajhi sidoo kalena waxay waxaa arsaaqadaas looga waasicin ah in barakadu ay ku dhex jirto wax kastoo ilaahay dartiis loo bixiyo wa muraadan bihi hawaabuhu hawaabka ilaahayna loola jeedo walihaada naqul waxaan leeya waxaan leenahay wa min jihati ikhlaasi alcabdi lilah waxaa kaloo looga waasicin ah ikhlaaska addoonku uu wax u bixiyo dhinaceedana waxbaa kasoo gelaa wa taqarubihi ilayhi ila allah dhowaanshaha ilaahay u dhowaado biqalbihi wa lisaanihi wayadii ugu dhowaado kulamaa anfaqa mar kastoo uu wax bixiyo tawajaha ila allah ilaahay xaggiisa u jeesta wa taqaraba ilayhi waa u dhowaadaa wamaa kaana lahu lilaah wixii ilaahay loola jeedana fahuwa mubaarak waa la barakeeyaa dhinacaasna arsaaqaduu keelaha u leeyahay wa min jihati quwati tawakul waxaa kaloo uu looga waasicina wax ka helaa tawakulka ilaahay uu tala saarana awooddiisa ayadana waxbuu ka helaa wa hiqati lmunfiq iyo qofka wax bixinaa kalsoonida uu qabo wa tamacihi fii fadli illaahi iyo rajaynta uu rajaynaya fadliga ilaahay iyo wa barihi baarinimada ilaahay waatamacu warajaau amaca iyo rajada min akbari اlasbaabi waxay ka mid yihin asbaabta kuwa ugu waaweyn lixusuuli اlmadluub oo qofku ujeedadiisa uu ku helo wa min jihati ducaa'i اlmustadcafiin almunfaq calayhim waxaa kale oo looga waasicinaa dadka mustadcafiinta ah oo taag daran oo aan shaqaysan karin ducaynta ay u ducaynayaan dhinaceedan waxbaa kasoo gelaa almunfaq calayhim ee ayaga la biilaa fa inahum yadcuuna allah ayagu ilaahay bay baryaan in qaamuu wa qacaduu hadday taagan yihiin hadday fadhiyaan wa fii kulli axwaalihim waxayna u ducaynaayaan liman qaama bikifaayatihim qofkii kifaayadooda u istaaga oo ayaga baahidooda daboola waadducaau ducaduna sababun qawiyun waa sabab xoog badan oo qofku arsaaqad uu ku helo allah wuxuu leey wa qaala rabbukum udcuunii rabbigiinu wuxuu yidhi aniga i barya astajib lakum waan idinka ajiibaa baryadiinne wa kullu haadaa waxaan aan soo sheegnay oo dhan mujarabun waa wax la sharibay mushaahadun oo la arkay fatabban lilmaxruumiin kuwa la qadiyey kuwaas ayaa halaag u sugnaaday wamaa ajalla ribxa almuwafaqiin kuwa ilaahay wanaagga u waafajiyey ribixa iyo faa'iidada ay helayaan weynan badana uu leeyahay wallahu aclam annagana halkaasa noo joogo